bsm illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wabacd dhexda waxaynu kaga soo jirnay manhaj saalikiinka kitaabu lbuyuuc oo bilow inoo ahaa waxaana inoo maraysay sheikhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica markuu tilmaamay beecii inuu ku dhacayo acyaantu noocay u tahayba hadday shay maguurto a tahay oo daarihii iyo barkadihii iyo wixii la mid ah iyo hadday noole tahay iyo hadday alaab tahay iyo wixii kaleba haddii shuruuddii baycu dhammaystiranto shuruudda bayca kuwa ugu mudan waxa uu ka bilaabay alridaa raallinaqod oo aynu nidhi bacda rida allaahi tacaalaa raallinaqodka alla dabadii waxaa la shardinayaa raallinaqodka mutacaaqidaynka labada caqdiga wada gelaya ee baayaca iyo mushtariga marka shaygu ugu horayn ay caddaato mid shariicadu ay bannaynayso in la kala iibsado inuu yahay waxaa kaloo uu tilmaamay inaanu shaygani qarar iyo jahaala midnaba ku sugnayn dagitaan iyo garasho la'aan midnaba inaanay ku jirin maxaa yeelay nebigu sala allahu calayh wasalam nahaa can bayci algharar waxa uu nahiyey beeca kedada iyo dagitaanka ku dhisan rawaahu muslim waxaynuna ishaarnay ahlulcilmigu sida imaamulkharaafiba uu tilmaamay inay ku tawasucaan oo labadan odhaahood iyagoo kale yaro duwan misna midba midda kale booskeeda ay u isticmaalaan markay doonaanna jamciyaanba oo qararkiina waxaynu ku tilmaannay wixii inuu soo xasilo iyo inaanu soo xasilin labadaba ay dhici karto markuu gaar yahay sidaasi buu noqon jahaaladuna wax la hubo inay soo xasilayso laakiin madmadow ku jiro aan arrinkiisu kala caddayn oo waxa weeye aan xaaladdiisu caddayn mararka qaarkood oo labaduba kulmayaanna way jiraysaa sida addoon baxsaday in lagaa iibiyo horena aan loo aqoonin oo addoonku midaad garanaysana maaha waxay noqonaysaa labadiiba waa ku kulansan yihiin mid waa qarar waa dagitaan oo addoonkaa baxsaday in la helayo iyo in kale war looma hayo ee la doonayo lacag in lagaaga qaado midda labaadna jahaalaad kaga sugantaoo addoonkaba ma garanaysid labaduba inay saa u kulmaan waa suure marba mid in la helana waa wax dhici karaa markay sidaa tahay haddana wuxuu rabaa inuu inoo miihaaliyo adilada sharciyada ah ashyaa ay ku timi oo bayca jahaalada iyo qararka gudagelaya waayo had iyo jeer usuusha nahyiga ee mucaamalaadka dadku ay ku mucaamalaan oo beecuna ugu mudan yahay saddex bay u noqdaan masalan algharar iyo waljahaala isba raaci waxa weeyaan garar dagitaan iyo jahaala inay jirto iyo arriba iyo shaygani inuu ribowi yahay iyo shayga kaloo noqonaya aklu amwaali innaasi bilbaatil dadka xoolihiisa sifo khaldan inaad ku cunto iyaduna qaacido guud noqonaysa oo wejiyo badan u kala baxaysa qaaliban saddexdaasunbay u noqdaan intabana shiikhu raximahu allahu tacaala raxmatan waasica waa u bambaxayaa si kooban ayuu kitaabkiisu isagoo kooban misna qawaacidda umuuraha loo celiyo mucaamalaadka dadka dhexdooda siiba bayca uu u tilmaamay marka wuxuu yidhi fayadkhulu fiihi waxaa gudagelaya qararkan iyo jahaaladan baycu laabiq addoonkii baxsaday waxa weeye iibka lagaa iibiyaa taasuu gudagelaya alaabiq alhaarib macnaa kii cararay ee baxsaday iyo washaarid kii firdhaday macnaa xoolihii firdhaday ee cararay geel ha noqdo adhi ha noqdo lo ha noqdo farda ha noqdo wixii baxsaday ee cararay aabiqana addoonka loo isticmaali shaaridkuna waa wixii markaa waxa weeye baydada ee firdhada ee carara marka kuwaasi ma iibsamayaan maxaa yeelay karar iyo jahaala ku sugan kararka iyo jahaalada ku suganna waa mid weyn haddii kararku iska yar yahay waa la saamaxaa cinda ahlilcilmi haddii dagitaanka ku sugani <clears throat> wax yar iska yahay waa la saamaxaa laakiin darar weyn baa ku sugan waxa kale oo jahaalada iyo la yska aqbalaa hadday shay tabac u tahay dabajoog oo maqsuudku iyada keligeed maahae waa tabac oo yuqtafaru fi dawaa'a maalan waxaa le yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan qawaacidda waxaa ka mida ah shareicada daba joog ahaan iyo raacitaan ahaan waxa ku sugnaada wax aan gooni ahaan u sugnaanin yahbutu waxaa sugnaanaya tabacan dabajoogeed ahaan maa laa yahbutu istiqlaalan istiqlaalan macnaa gooni noqonshiyo waxaan ku sugnaanayn ayaa sugnaanaya marka shaygu hadduu haba iska dagitaanku haba yaraado ama daditaanku hadduu doono masalan qadar waxoogaayaba ha noqdo mar haddaanu badnayn oo tasaamuxa dadkuna iskaga dareersay dhib kuma jiro hadduu qararka meesha ku sugan yar yahay iyo hadduu masalan shaygani tabac yahay oo dabajoog yahay sida masalan hashii oo kale dee uurkeeda waa lagaa iibinayaa oo markay hashu uurmarane tahay ee hal galoofa iska tahay iyo marka waxa weeye ay riman tahay ee ilmo caloosha ku sido de waa kala qiimo marka lagaa iibinaya waxaa loodhanaya waa hal dhalaysa oo riman de ille ile waa uurkulamaane inta af soomaaliga saa loo dhigo ile waa uurkulamaane intaasaanu kaa siinayna waa la tasaamaxaya dhib male waayo neefkan uurka ku jira sidiisa gaar lagaaga iibin maayo isagoo hasha la socda baa lagaa iibinaya waa dabajoog dabajooggaasoo kale waa laisdhaamaxaya mar hadduu shaygu daba shay kaloo asala daba ku daba xidhan yahay waa lagaa yeelaya qiimiina waa lagugu kordhinaya hadday uurmarale tahay tusaale ahaan shan boqol baanu kaa siinlayn lakiin imanka siddeed boqol baanu kaa siinlayn waayo hashu way rimantaa bishii sagaalaad bay ku jirtaa waxbaa lagugu odhanayaa mogta marka waxaad arkaysaa in wax laysu kaa daba dhigay laakiin waa tabac ahaane uurkoo keligiiya lagaama iibin karo ma ansaxayso kuma odhan karo hashayda anaale ilmaa uurka ku jira iga iibso cidna ka yeeri mayso waa qarar maxdiga markaa marka kow iminka waxaa ku sugan labadan jahaaladii iyo qararkiiba waa ku sugan yihiin marmaray kala gaar noqonayaane marmaray israacayaanna way jirayaan oo masalan addoonka baxsaday haddaynu naqaanay oo addoonkii hebele aad taqaanayna haddaad doonto weliba saaxiibka ahaydee lagu yidhaahdo ayaan kaa iibinayaa markaasoo kale qarar baa ku sugan jahaala kuma sugna waad garanaysaa laakiin qarar baa ku sugan haddaanad masalan addoonkaba oqoon na labadiba way ku suganta oo labadiba way ku sugnaanaysa marka maray isu imanayaan iyo maray kala duwanaanayaan dirkuba way jiraysaa haddii maalan shaygii gacanta iyadoo ku haya lagu tuso inta lagaa tuso shaygaasaan kaa iibinayaa waxay noqonaysaa jahaalo quraa ku sugan jahaalaa ku sugan markaa iibsamayo oo qararkii aynu lahayn armuu soo xasilaa armuu soo xasili waaya kuma jiro oo haddaa laguu dhiibaya laakiin wixii qarbaad ka yara aragtaa wax aad garanaysa maaha qarar baa ku sugan waxaa jahaalaa ku sugan haddii tacriifkooda siaa loo kala duwo yacnii qaabkaasay noqon haddaad israacisabana dhibaata kuma jirto ahlulcilmigu way ku tawasucaan baabka waxay iska kaa odhanayaan jahaalo iyo qarar baa ku sugan raacinaya marka la doono marka la doono isagoo jahaala ku sugan tahay baa lagu odhanaya qarar baa ku sugan dhibaata kuma jirto kii lagu yidhaahdaaba waa kii kale marka wuxuu yidhi jahaaladiiyo qararka waxaa gudagelaya baycu laabiq addoonkii baxsaday iibkiisii iyo washaarid kii firdhaday xoolaha neefkii firdhaday ee masalan lumay in lagaa iibiyo iyo wa an yaquula inuu yidhaahdo bictuka waxaan kaa iibiyey ixda silcatayn labadan silco mid ahaan labadan shay ee la iibinayo mid ahaan ayaan kaa iibiyey oo intaa kaa siiyey labadii shayna waa kala duwan yihin xaalata iyadaa jahaala ku sugan haddaad labada cibaaraba israaciso aad tahda qarar baa ku sugan iyo jahaalana waad heshaa haddaad qarar qura tidhaahidna waad heshaa waayo labadii shay waa kala qiimo duwan yahay hadday isku qiimo yihiin dhib ma leh markaad qaadataa waa kii kale laakiin mar hadday kala qiimo duwan yihiin inuu yidhaahdo kun dollar baan kaa siiyey labadaa shay mid ahaan labadiina waa kala duwan yihiin dee suuragal maaha war labada shay kala caddeey keebaad iga iibisay ile isku qiimoba maaha waa kala duwan yihin waa inuu caddeeya aw bimiqdaari maa tabluqu alxasaatu min alardi ama inuu ku yidhaahdo waxaan kaa iibiyey qadarka uu qururuxaasi dhulka ka gaadho halka iminka lagaa odhanay lahaa masalan baloor dhula baan kaa iibiyey laba baloor baan kaa iibiyey intaasoo mitr baan kaa iibiyey lagu odhan lahaa ku odhanu maayo wuxuu ku odhanayaa qururu xaasaynu tuuraynaaye halkuu gaadho ee dhulka ah halkaa aan taagannahay ilaa halkuu gaadho labaatan kunoo dollar baan kaa siiy sidaa ma ma ku gelaysaa ma kaa iibiya dhulkaa ballaadhan anaa leh dhagaxaasaan tuurayaae intuu gaadho labaatan kun ma maiga siisanaysa ama adba tuuroo intuu gaadho labaatan kun makaa siiya hadalda noocaasi amada wey waa jahaala wey war wax cadiga iibi labaatan kun ile tanba waa adiga cayimaye ile labaatan kun baan u baahnahay oo way tirsan tahay anigana dhulka wax cad labaatanka kun ii qaabili oo iga daa waxa weeyaan bakhtiyaa nasiibkan ad leeda waxbaa la tuuraya halkay kuugu dhacdo weeye halkay gaadho iga daataa waayo wixii qarar baa ku jira iyo jahaalo waxaa kaloo la mida oo waa xadiiska nabiga kutumiwaa sida xadiiska nabiga ku soo aroortay sala allahu alayh wasalam nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam can bayci alxashaa iyo wa can bayci algarad labadaba waa la israaciye waqhtiyada qaarkood waa xadiiska muslimka iyo beeca qururuxa iyo beeca dagitaanka marna waa macno guud marna waa macno khaasa marka qururuxu wuxuu kaloo noqon karaayoo lagu fasiray inaad qururuxa tuurto oo aad tahayd shaygu ku dhaca baan intaa kaa siiyey masalan bacadlaad haysataa dhar baad iibinaysaa waxaad leedahay xabaddaa qururuxaan tuurayaa shaygay ku dhacdo ama koor ha noqdo ama shaar ha noqdo ama macwis ha noqdo ama sirwaal ha noqdo ayaan kaa siinayaa waxa weeye intaa qiimii baad sheegaysaa ama lambar taabo yaryarka markay ka iibinayaan biibiilaha oo kale maxay yidhahdaan waxaan yaree la afuufo buufimadayda markay doonaan carruurta ku nasiibso soomaa kun shilin baan kaa siinaya ama waxaasaan kaa siinaya ku nasiibso yani waa bayculqarar arrin saxa ma markuu doonaabaa qofkii yaraa waxaa laga iibinayaa midh yaroo qanjuu ku xanuunaan oo u buufismay kii labaadna wuxuu helayaa xabad weynoo kuwa meherada laga soo laalaadiyaa waana isku lacag isku lacag bay bixiyeen kii yaraabaa maanta baa nasiibkiisa la nacsiinaya waa nasiibkaagade yaad u sheegsaa tuurtee mid kale aan kaa iibiye tuurka hore markuu u buufismi waaye maalan waxyaabaha noocaasi oo kale ah quruun wax tuur iyo lambar qaado iyo oo baycu raqam markaa laga dhigo waxaanaha sax maaha oo baycu raqamka haddii lambar lagugu duldhejiyey lagu leeyahay makaanu siiqadii buu degayaa oo kulaba hadli maayo ee shayga korkiisa eeg iimaha taasi waa weji kale taa lama diiddanaa laakiin intaynu diiddannahay waxaa weeye qofkii inaad tidhaahi waxaad ka iibisay ashyaa kala duwan oo kala jaada ah. inaad tidhaahid waxaan kaaga iibinayaa baktiya nasiib adigu intaa bixi waxaad heshana arag ta noocaasi waa muxaram wey waa baclgharar wey iyo wajahaala iyo wa wixii la mid ah aw maa taxmilu ammatuhu addoontiisu wixii ay maalan uuraysato inuu ka iibiyey aw shajaratuhu ama geeddiisu wixii ay qaadee ay soo saartay midho ah inuu ka iibiyey aw maa fii batni lxaamil tan uurka leh waxa caloosheeda ku jira taasi ama addoon ha noqoto ama xoola ha noqoto waxay doonaysaba ha noqotee tan uurka leh waxa uurkeeda ku jiraan kaa iibiyey kullu haadaa waa gharar wa jahaala waayo in uurku dhaanba doono oo uu soo xasili doono iyo in la waayi doono tacriifkii jahaalada waygudaale qararka waa gudagelaysaa haddaynu jahaaladana ka dhigno tii aanay arrinkeedu caddayna dee iminkana arrinkeedu ma cadda ma mid qura uur ma laba ma labba ma dhadigba muxuu yahay ma cadda marka labadiiba waa ku sugan tahay jahaalo iyo qarar labadiiba waa ku sugan yahay marka ashyaada noocaasi ahi ashyaa ansaxaysa ma ee shaygaad iibsanayso waa inaad calaa bayina kaga sugan tahay wax cad waa kaga sugan tahay imaa biru'ya inaad arkayso miisaankiisa mayaad garanin iyo makiilkiisa toona eh haddii laguu xidhxidho oo shay xidhxidha lagaa iibinayo way ansaxaysaa waayo qadarka hadday doonaan isma le-ekoo gacan baa lagu xidhxidhayoo dee ma miisaana laakiin ru'yaad ku arkaysaa markaad tidhaahid liin yaroo xidhxidhoo kun shilina ah baan doonaya kuwaasaan kun shilinkaa siinayaabaa lagu odhanay waxaad heli kartaa inaa ta war xabadda dhexayigo taasaa yara roone marka waayo waa ru'ya wixii waad aragtaa haddaad ta ugu sokayso qaadatana waa khalaas waayo wixii aragti baad lagaaga iibinaya haddaad tahayid oo niyo tolo waa imisa wuxuu rubuc ma gaadhaa annagu rubuca miyaanu miisaanay dee waruma hayna waa taase anugu intaasaan kaa siinaya an boqol waa caadi ru'yaad ku aragtaa haddii wasni iyo kayl iyo waxaa lagu garanayana dhib ma leh laakiin shay aan waxba lagu garanayn anaa in yar baan kuu miisi doonaa intaasaan kaa siinaya ru'yada dambey ku ansaxaysaa hadduu kuu miismiise ee hadalka hore waxba ku ansixi maaya marka shaygii ru'yo iyo aragti ama wasfi laguu sifaynaya hadduu wax maqan yahay sida baycusalamkii oo kale waa miduu lagaaga iibiya oo shayga macluum noqda wax la garanayo imaa bilru'ya wa imaa bilwasfi amaa waxaan midnaba lagu garanayo waa bakhtiyaana siiba soo soco wax suuragala maa waxa isku mida kaana algararu dagitaankani ahaayaya fi thamani mid qiimaha ku sugan iyo amanta lacagta aw ilmuhaman ama shayga la lacagaynayo ee mabiicda ah mid ku sugan ahaayayaa farqi male kuu doonayaba qararku ha galo mar haddaan shayga caddayn waxa weeye sax maaha waayo wuxuu waa caqdulmucaawada waa caqdi wax la kala bedelanayo mar hadduu caqdulmucaawada yahayna waa layska taxriiriyaa waalcaqdu in takun mucaawada faxariranhaa wadaci lmukhaadara sheekh ibnu cuthaymiin qawaacidkiisa haddii waxa weeye caqdigu uu yahay caqdulmucaawada mid wax la kala bedelanayo faxariranhaa buu yidhi iska taxqiiji oo iska kala hufoo iska kala haadi bimacnaa si dhaba u waxa weeye xaqiiji wadaci lmukhaadara jariska xoorkana inaad shaygii mukhaadaro ku gasho oo waxa weeye bakhtiyaa nasiib iyo qimaar iyo wax ku gasho arrin saxa maaha waa inaad wixii hubtaa mar haddaad wax kala bedelanaysaa ama haddii caqdigu tawsiiqa iska yahay iyo masalan tabaruc iyo dhib ma leh wixii iska ilaahay darteed iskaga bixinaysa tabaruca intaad saa gacanta jeebka u geliso adaan waxaad bixinaysaba eegin waad u dhiibi kartaa gacantoo duuban waayo waxa weeye waa iska wax dee bilaash ah waxba kaama quseeyaan intaad lacag jeebka kusoo gurato aad sadaqad ugu tala gashay aad midna saddex midh u dhiibi kartaa lacagtoo iswadaleeg midna labo midba waxay usoo qaadduun aad ku tuuri kartaa laakiin mar haddii wax la kala bedelanayo de wixii waa inaad iska hubsataa qofkan waxaad wax kaga bedelanayso wa an yakuuna alcaaqidu maalikan shaygan qofka caaqidka ahe caqdiga guntaya waa inuu yahay qofkii lahaa kii lahaa waa inuu yahay aw ma'duunan lahu fiihi ama mid loo idmay waa inuu yahay labadaa midun waa inuu yahay shaqsigani waxaan iibinayaa shaygan waa inuu isagu leeyahay isagaaba iskale waxaanuu iibinayo ama waa ma'duunu lahu fiih waa mid loo idmay oo min xaysu shaksi baa looga idmay ama min xaysu sharci baa looga idmay ciddii waxaan lahayd baa u idantay oo qofkii ay ka go'aysay ayuu ka wakiil yahay oo isagaa soo wakiishay oo le adaa iga wakiilay iibi ama iisoo iibi ama waxa weeye waa wasi oo waa kii marka uu dhintay shaksigu markuu dhimanayay geeri dabadeed waa kugu dardaarmay alwasiyu waa ka la yidhaahdo oo waxa weeye markaan dhinto xoolahayga waxaa kaga tasaruf waxbaa loo dardaarma siiye oo masalan carruurta adaa ka sii mas-uulahaya wakaa waxbuu sidaa ku samaynaya ama waa naadirulwaqfi waqafka naadirkiisi oo shaygii la waqfay ayaa la yidhi adaa ka mas uul oo ka naadir ah ka noocaasi oo kale wixii uu tasaruf samaynayo waa u fulaysaa ila isaga ka mas-uula ama xagga sharciguu qofkan ka mas-uul yahay waa ilmaha aabbihii iyo wixii la mid a ah. oo kan yari isagu waxba garan maaye cidba wakiilan kari maaye sharcigaa marka horeba u dhiibay kan oo yidhi adaa ka mas-uula oo maalan aqoontii oo kale xoolahoodii ilaahay muxuu yidhi wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum carruurtii yaradii aqoonta ahayd ilaahay wuxuu yidhi jirraba imtixaama wabtalu lyataama imtixaan ku sameeyo imtixaama markay gaadhaan nikaaxa bimacnaa waktlbuluuq markay gaadhaan ay qaan gaadhaan hadday idinka muuqato hanuun de xoolahooda u dhiiba marka xaaladda noocaasi oo kale ah maxaynu aayadda ka istidlaalaynaa macnaa qofkan agoonka ayna ah xoolihiisii mas-uul leeyihin mas-uulkii baa aayaddu la hadlaysaa mas-uul bay leeyihin oo sharcigu u yeelay mas-uulkii baa sharcigu la hadlayaa uu leeyahay caruurtanaad mas-uulka ka tahe xoolaa u haysay agoonta ah intaanay qaangaadhin ka hor mar hortuu jirab say wax u iibinayaan iyo say u tasarufayaan markaad aragto dad arrintoodu toosan tahay inay yihiin markay qaan gaadhaan ku wareeji waxooda ama haddaanay toosnayn weligoodba ha qaangaadhayna ha ku wareejinin ila waa sufaha markaas walaa tu'tuu sufaha amwaalakum allatii jacalana lakum qiyaama marka ha dhiibin bay noqonaysaa xoolaha hadduu safiya noqdo amaa haddii kale hadhow wixiisa waa loo dhiibaya marka kii sharcigu mas-uul u sameeyey sida kii waalaayoo kale ama kaa yar ditaana waa laga yeelayaa sharcigaa u idmay marka qofkan wax iibinaya ama waxa waa inuu leeyahay uu iibinayo ama waa inuu idan u haystaa idankaasi mid sharciga ha noqdo iyo mid shaqsigii waxaan lahaa ka soo fulay ha noqdee maxnaa waa inuu idan u haystaa qaadigii oo kale idan sharciga buu haystaa haddii shaksigii waxa lagu lahaa diidaba inuu iibiyaabay noqonaysaa hadduu xitaa isagii si kastoo loo qasbo iibin waayo dee xaakinkaa iibinaya marka dayn lagu leeyahay ee uu daartiisana inuu iibiyo diido xaakinku waynuu iibiyaa markaa oo yidhaahdaa anaa iib u dhigay ciddii iibsatana cid dambe ku qabsan mayso marka almuhim marka lasoo ururiyo shaksigani waa inuu ama waxaan leeyahay ama waa inuu idanu haystaa sharcigu tixgelinayo wa huwa xaal qofkaasina baaliqun uu yahay mid qaangaadha oo rashiidun hanuunsan qofkii waa inuu yahay mid marka koowaad qaangaadh waa inuu yahay hadduu leeyahay iyo hadduu leeyahay idan sharciya baanu haysta miduu yahayba waa inuu qaangaadhayahay oo qof aan qaangaadhahayn inuu wax iibiyo ama wax soo iibsado xaq uma laha allaahuma ilaa an yakuuna min almuxaqaraat baynu ka soo reebaynaa waxyaabaha iska liita oo kale caruurta waa loo diran karaa cala alqowli saxiix ahlulcilmiga qaarkood baaba itifaaq ku soo naqliyey marka shaygu hadduu wax iska liita yahay ordo xabad nacnaca ah soo iibso ordo waxaa yar ii keen ordo waxa yar inta le caruurta waa lagu adeegtaa weligeed bana sidaasay ahayd fuqahada qolooyin aad adkaysa waa jiraan laakiin waxyaabaha iska muxaqaraadka liita ee taafiha ah sida saxdaa ah dhibaata kuma jirto inay soo iibiyaan ama iibsan karaan dhib male qalin yar baan doonayaa iyo buugga iga iibi iyo waxba dhib male waxaynu ka istidlaalaynaa aayadda lafteeda oo aayadda lafteedii maxaa la yidhi waxa weeyaan qofka agoonka ahi markaanuu qaangaadhka ku soo dhowaado intaan weli qaangaadhin waa la intixaamaya iibkiisaa la eegaya waxyaabahan ikhtibaarkana waxyaabaha qayb ka midaa la fulinaya marka qofkii wax yar baa loo dhiibaya oo loodhaya orto iibso hadduu intii yaraydba soo tuuro ama siduu wax isaga celinayo la qoonsado intaa iga sii meekaa maayo intaa adeer ma intaa iga daa haddii la arko siduu wax isaga celinayo qofkan yar inuu caadi yahay oo arrintiisu toosan tahay yani waa arrin loo fulin karayo oo tixgelaya haddii uu dee waxba ka socon waayaan wixiisana dee qof wax loo diranaya maaha mar hadhowna waxba la siin maayo hadduu xitaa qaan gaadho oo hantidii waa loo hayn oo xajirkiibaa sii daa'imaya marka qofka yar waxyaabaha yaryar wuu iibsan karaa intaasuu maynu ka soo reebayna laakiin hadduu wuxuu wax weynba yahay laabudda an yakuuna baaliqan biijmaci ahli ilcilm <clears throat> marka qofkii waa inuu qaangaad yahay waana inuu rashiid yahay qof waxa weeye rushdi baa u dheer baaliq caaqila inuu yahay oo qof waxa weeyaan qaangaadh ah oo miyir qaba inuu yahay waxa u dheeraada weliba rashiid waa inaanu safiih ahayn ee qof waxa weeye xoolaha u miidaandeeyaya oo hanuunsan waa inuu yahay oo waa inuu garanayaa salaaxulmaal maalku wuxuu ku hagaagsan yahay waa inuu garanaya amaa waana fuqahadu had iyo jeer waxay ka cabiraan cibaarada markay rabaan inay soo ururiyaan jaa'izu tasaruf bay yidhaahdaan kutub lfiqi an yakuuna jaa'iza tasarufi baad arkaysa ayagoo leh waa inuu yahay mid tasarufkiisu fulayo waa baaliq caaqilah oo rashiid ah taasay uga jeedaan tasarufkiisu waa inuu fulaya oo qofkii waa inuu waxana leeyahay oo idan sharciga u haysta ama maalig ha noqdo ama kii idanka kale haystayba ha noqdee oo idan sharciga waynu haystaa maca daalika baaliq caaqila oo rashiida waynu yahay wixii hadduu maal yahay wa min shuruudi albayci aydan shuruudii bayca noqode waxaa ka mida an laa yakuuna fiihi riban waxaan inaan riba ku sugnayn ribo inaanay ku sugnayn wa can cubaadata ibnu saamit radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam aldahabu والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم marka wuxuu yidhi waxaanay ribowina weynaanu hayn wax ribo ay ku sugan tahay waa inaanu hayn oo wixii caqdigani ribo waa inaanu hayn waxa uu nebigu yidhi buu yidhi sala allahu alayh wasalam dahab dahab lagu iibinayo waxaad ogaanaysaa ribadu laba shay uunbay gashaa ima bayc baabka bayca way gashaa oo markaad ribo doonayso wuxuu waa inuu iib yahay markaad ribo raadinayso ribadu baabkan baycay gashaa kow waxay kaloo gashaa shayga labaad qardi iyo amaah laysu shardiyey ziyaado dheeraad dheeraadkaasi ama ha noqdo shaygan laftiisa wax lagu darayo ama wax ka baxsan oo masalan meel kale laysaga gudayo ha noqotee labadaa shay unbay ku soo ururaysaa haddaad ribo rabto inaad baadho baabul bayc ka eeg waayo xadiistu waxay tilmaamaysaa waa iibuun markaad ribadan istilaaxiga ay u baahan tahay shaygu waa inuu bayc galaa horta kow lambar laba waa in waxa weeye arrintu ay tahay qardi iyo amaah wax lagu kordhinayo wax lagu kordhinayo ama iyada muddo ay gaadhay dabadeed dib ha laga kordhiyo ama marka hore lagu amaahinayaba ha lagu yidhaahdo waxaas baan ku amaahiyey bishardi inaad intaa ku soo darto ama bishardi inaad gurigaaga iga karayso adiguna amaah baan ku siinayaa laakiin bishardi waa inaad adna gurigaa hudheel baan ka dhigayaa iga karaysa waa riba bicayniha mar haddii waayo qardiga waxa loo yaqaana amaahdu waa caqdu irfaaqin wa ixsaan waa caqdi loogu talagalay dhimirsanaan iyo u samafal markaan wax ku amaahinaya maxaan uga jeedaa inaan kuu samafalo hal jazaau lixsaan ila alixsaan waa inaan kuu samafalo oo ixsaan kuu sameeyo iyo rifqi inaan kuu dhimriyo oo culayska ku saaran kaa dabciyo oo meesha rifqiya dhimirsanaani timaaddo haddii aan wax ku daba lado maxay noqonaysaa caqdigii wuxuu isu bedelayaa caqdulmucaawada wax kala bedelasho oo markaad ugu tidhi maanta niyo hawl baa igu kala kacsanee inaadeen kun doolari amaahi khayr allaha ku siiye marka bishu dhammaataan ku siinayaa aan ku idhaahdo mee waan ku amaahinayaae khayr allaha ku siiye adigana eh laakiin hudheelka ma aragta hudheelkaana waxaad filayaa inaad kiro aanad la diidayni aniga iga kiree suuqa ha dhigi qof kasta ha ka kiraynina aniga iga kiree bisharti anna kunkaan ku siiyo meeshii maxaan isku xidhay samafalkii iyo mucaawada wax kala beddelashu adigina odhan kari maysid ile qof baahan baa tahaye arabtu kunka haddaad isiinaysa isii ile gurigayga anaa u xorahe haddaan adiga kaa kiraynayo iyo haddaan cid kale ka kiraynayo iyo haddaan iskaba haysanayo anaa u xorahe ha ii shardiine isii hadna odhan kari mayso taadii baad u yaaban tahay waad baahan tahay adoo sharciga ilaalinayoo dee yidhaahda waan bahnahay looma bahlaqasho mooyaane laakiin marka kale qof baahan baa toodna baad u yaabanta taa sharciguma yeelayo markaa labadaa weji uun iska eeg markaad ribo rabto inaad baadho qofkii ku yihahdo shiikhow ribo ma ku dhacay maxaad hiibsatay de iib markiiba ka baadh lafdiga bayc baadh maxaad hiibsatay haddii kale waxaad tahdaa maxaad amaahato labadaa weji uunbay miduun kaga imanaysaa weji saddexaad male marka nebigu wuxuu yihi adahabu dahab oo bidahab lagu iibiyo saasaynu iib ugu qadaraynaawog iyo walfida fido oo bilfida lagu iibiyo fidadu iyaduna waa nooc macdanahoo cadayd oo masalan dahabka kiisa cad iyo kiisa cadba marka la doono laga cabiro imikadanna way jirtaa oo dee balaada sacuudiga iyo meelaha lamida waa laga heli waana nooc macdan ah laakiin innaga wadaadadeennu markay la qabaynayaan meelahaasoo kale lacag baa layska yska yidhaahdaa maadaamoo lacagtii maqaamkeeda degtay iyaduna markaa hore lacag ka dhignayd laakiin fidadu waa nooc macdana ah. sida dahabkuba nooc macdana u yahay fido fido lagu iibiyey iyo walburu sareen bilburi lagu iibiyey sarreen iyo wa shaciir heed bishaciir heed lagu iibiyey iyo wa tamru timir oo bitamri lagu iibiyey iyo walmilxu bilmilxi milx milx lagu iibiyey dhammaan iib baynuu qadarnay maaragta milan bimilin in isleeg oo in isleeg lagu iibiyey xaaladda noocaasiya bay ku sugnaatay sawaaun bisawaabay ku sugnaatay in isleegoo in isleeg lagu iibiyey yaddan biyad gacan ka gacan faid ikhtalafat markay iskhilaafto haadihi alasnaaf sinfiyaasha iyada ahi markay iskhilaafaan fabiicuu isugu iibiya kayfa shi'tum sidaa rabtaan idaa kaanad yaddan biyad markay gacan gacan laysaga dhiibaya tahay gacan isaga dhiib markay tahay ee meeshii taqaabud jiro faman zaada qofkii ziyaadiya ee isagu wax ku kordhiya aw istazaada ama kordhin dalba ee in loogu kordhiyo dalba faqad arbaa waa ribaystay qofkaas rawaahu muslim <clears throat> lix shay buu xadiisku halkan inoogu tilmaamay xadiiska cubaad ibnu saabit lixdaas shayna ahlulcilmigu inay ribadu gasho way isla ogoliyin afar waa madcuumaad waa wax la cunayo oo milixda lafteedu madcuumaadku waa wax aanay la'aanteed hagaagayn waxyaabaa la quutaa markaa sidaas sibaa madcuumaadka loo haleeshiyaa madaabo cuntadii iyagoon ay ku israaxayso afar waa madcuumaad labana waa naqdi waa wixii maqaamka lacagta degayay oo waa dahabki iyo fidadii marka ahlulcilmigu lixdaa shay ee xadiiska cubaad ibnu saamit tilmaamaya radia allahu tacaala canhu in ribadu gelayso iskuma diidana waa isla ogolyihin laakiin waxay isku hayaan laba weji baa khilaafkoodu ku xoogganaanaya intan shay ee lixda ah ribadu wax ka badan ma gashaa oo ma gudbaysaa oo lixdan ma dhaafaysaa mise iyagay ku koobantaha jumhuur ahlulcilmigu waxay yadeen meel lixdan kuma koobna e way ka gudbaysaa daahiriyaduna waxay yadeen meel lixdan ay ku koobanto khilaafkaasi waa mid jira khilaafka labaad wuxuu yahay aan gudbinna eh ahlulmacaanigii markay isla ogolaadeen waa la gudbinayaa oo intan kuma koobna waa yahay cillada lagu gudbinayaa maxay tahay waayo shayga markaad ogaato sababka waxaan sidan loo yidhi asababu sharciyu huwa alcilla sababka sharcigaabaa ah cillada la sheegaya waa sababka sharciga ah marka sababka sida loo yeelay markaad ogaato ayaad wixii la midee kalena u gudbin kartaa oo odhan kartaa shaygan waxaa loo xaaraam yeelay sidaa daraaddeed sidaa wixii laga helaabana xukumka waa kala simaya iminka jumcadii oo kale maxaa la yidhi ilahay qur'aanka noogu sheegay ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumca fascaw ila dikri اllah wadaru lbayiic marka loo dhawaaqo salaaddii jumcada maalinta jumce u saciya ilaahay dikrigiisa oo khudbaddii iyo markaa salaadda aada wadaru lbayca iibkana iskaga taga baa lay iibkana iskaga taga iibkii inoo bannaanaa baa la iskaga taga markiiba waxaynu isweydiinaynaa iibka maxaa laynoogu diiday ile wa axala allaahu albayca waxarama riba ilahay isagaa iibka inoo xalaaleeyey hadda maxaa laynooga xaaraamaya limaada limaada limaadaadaa markaynu ka jawaabno maxaa wacay sababku muxuu yahay markaynu ka jawaabno jawaabtaasaa cilladii noqonaysa marka marka la yidhaahdo waxa weeye waa tacwiiqun can alkhudbati wasalaa waa wax mucawiq ku ah oo kaa xidhaya salaaddii iyo khudbaddii jumca in la aado ayuu kaa hor istaagayaa iibku waa wax ku mashquulinaya halkaa maxaynu ka qaadanaya cilladii sababkii ma ogaanay oo mana yidhi beeca maxaa ku jira ee dhacay ma laynagu yidhi dee beeca sababtu waxa weeye wuxuu kaa mashquulinayaa oo kaa hor istaagayaa salaadda markii eedaankii lagu dhuftay salaadii inaad qabato iyo khudbaddii markiiba halkaa laba xukun baynu ka soo saarayna oo deg deg ula soo baxaynaa kow qofkaan salaadba lagu lahayn iibku xaaraanka ma aha maadaama aynu sababkii garannay dabeedna dumarku dukaanka iska sii iibiyeen baynu odhanaynaa dumarkii waa u daynaynaa iyo caruurtii ciddii aan jimco lagu lahayn baycii xaaraanka ma aha baynu odhanaynaa qodob labaadna waynu la soo baxaynaa oo waxaynu odhanaynaa maadaama oo la yidhi baycan waxa laynoogu diiday waa shay inaga hor istaagaya khudbaddii iyo salaaddii jumca inaynu qabannaa buu inaga mashquulinayaa waxaynu odhanaynaa wax kastoo mashquuliya in la aado oo la qabto salaadda jumcaha iyo khudbaddeeda waa muxaram kal bayci xaaluu kuula mid yahay dabeedna haddii qolaad tidhaahdo inan baynu isweydiisanaynaay hudheelkan inoo soo duwa aadaankana waa baxayaa caqdi guur baynu gelaynaaye caqdigaas waa xaaraan baynu odhanay in gabadha hadda la meheriya wadaada waa xaaraan ee badha geli orod salaadana mari markuu yahdo alla beec buu tilmaamay dee beeca alla muxuu u tilmaamay limaada de wuxuu u tilmaamay salaadda inaan lagaga jeesan soo maa bes guurkan inaad ku jeesataana waa xaaraana juuji hadduu yidhaahdo guri baynu kala kiraysanaynaa waxaynu odhanaa kiradu waa xaaraam mar haddii eedaankii dhacay kiradu xaaraam weeye saasaynu ku odhanayna markuu yidhaahdo maxaa dhacay waxaynu odhanaynaa waxaa dhacay dee kiradii iyaduna waa mucawiq way kaa xidhaysaa waa kaa joojinaysa sidaas si leeg ayaa hadduu yidhaahdo wakaalada aynu kala qoranno oo wakiil baan kaa dhiganayaa masalan howlaha noocaasi ay qabta ee nootaayadayna geeyaan wakaaladda qorne wakaaladdu waa xaaraan baynu odhanay miyaanad ahlul ahayn dadkii jumca lagu lahaa miyaanad ahayn mee waana sawkaa eedaan baxaya jumcadu inaad iminka ku jeesataa wakaalad waa xaaraam bal horta halkaa haynoo joogto xilligii bay kolley dhaaftay wallahu subxana wa tacala